alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعlى alihi waصaxbihi wman ihtada bhudah wbacd qala almualifu xafidah اllah aلطcn fi dabd الraawi أwla bsababi fuxshi اlغalط <clears throat> ay kahratih wayuqalu lxadiiثihi munkar ثaniya bsabab اlgaflة falaysa ladayhi min alyaqظة wاlإtqاn ma yumayiz bih الصwaab min alkhaطأ fi marwiyaatih wman kahurat gaflathu fayuqalu lxadiiثihi munkar ثaaliثa bsabab اlwahm fayarwi عlى sabiili التwahumi waqad yuujad fi الثiqة wغayrih وإda curifa wahm الraawi fi xadiiثi fahuwa اlmucal raabica bsababi suءi اlxifظ ay galطhu musaawin aw akara min aw akharu min isaabatih waإida kana dalika laazima fi الraawi fahuwa cinda التfarudi munkar الxadiiث وama ida kana suء اlxifظ طaariئa عalayhi likibri sini maثalا fahuwa fahuwa اlmkhtalط waay halkaa sawaabkeedu waxa weeye fahuwa almukhtalitu almukhtalitu weeyaan mukhtalat maaha waa mukhtalit <clears throat> bikasri maada bikasri allaami mukhtalit waay <clears throat> darsigeenii shalay waxay noogu dambeysay hadalku maalifu kaga hadlay jahaalada iyo raawiga in la garan waayo inay kamid tahay sabab min asbaabi eesh min asbaabi dacfi raawi soo maa ama min asbaabi dacni fi cadaalati raawi majhuulka waynu qaybinay imisaynu u qaybinay maxay kala ahaayeen hmm, imisaynu u qaybinay majhuulka imisa loo qaybiyey marka hore labo maxay kala ahay iyo iyo jahaalat alxaal labadu maxay kala yihin fulan waa majhuulu xaal fulan waa majhuulu xaal iyo waa majhuulu caynin maxay kala yihin hal hada tacbiiru sax wala ala muxadisiin majhuululcayn iyo majhuulu xaal maxay ku kala farqiyihiin hay dhowr nin ba farta taaganya ragga inta kale camay soo akrin maya ya istaag adu magaca xirsi waay majhuul xaal iyo majhuul cayn muxadisi maxay u kala yaqaanaa waa nin hal raawiy wax ka wariyey hay walam yuwathiqu muctabaran bal af soomaali ku sheeg waa hagaag waa raawi waa raawi qof guri wax ka wariyey aan tawhiiqiisana la isku waafaqin saasaa la yihi way iska fadhiiso hal hada kalaam saxiix ya ikhwaan hmm. ayni kaa dambe adiga adiga a mm waay su-aal taa ka duwan su-aasha taa ka duwan waxay tahay majhuul maxaa la dhaha horta muxadisiin marka leeyahy fulan majhuul maxay ujeedaan majhuul af somaaliya waa qof aan la garanayn soo ma ya carabi marka loo fasiro waa maxay majhuul waa shay aan la garanay ayib laakiin garashaday sheegayaan muxadisiintu waa garasho gaara garashadan gaarkay sheegayaan maxay tahay hmm. ay majhuul cayn iyo majhuul iyo majhuululxaal si fiican buu walaalkaasi u kala saaray laakin waxaan doonayaa aljahaala macnaheedu waa maxay aljahaala hmm jahala macnada majhuul la garan maayo maxaan lagu garanayn ha yaxya majhuul ish macnaata rag baa kutubta eegaya haddana kutubtii majhuul ka soo saari laha saajiib ma ha cilmigaan lagu aqoonin ay majaalis alcilmi maanu macruufka ahayn waa hagaag haye majhuul a adiga adiga mm majhuul waa qof aan la garanayn qof aan la garanayn muxadisiintu waxay uga jeedaan ugama jeedaan qofaan inuu xoola haysto la garanaynin inuu muslim yahay la garanaynin inuu gaal yahay la garanaynin inuu faqiir yahay la garanaynin inuu hani yahay la garanayn saa ugama jeedaan majhuul majhuul waxay uga jeedaan waa raawi ruwaadii xadiiska ka mid oo cid jarxisayna lama hayo cid tacdiilisayna lama hayo intaasi maad garan weydi in afsoomaali ku sheegto eg muxuu sheeku kugu uri markuu jahaalo tacriifiye falaa yucrafu bitacdiilin ha walaa bitajriixin mucayan raawigan cayntiisa cid u jarxisay oo wax uga sheegtayna la garan maayo oo ahlulcilmigii cibrada iyo tixgelinta hadalkoodu lahaa ka mid a ah ee ahlulxadiiska cid tacdiilisay oo waa ad ad inuu cadli yahay xukuntayna ma jirto labada midna lama hayo citri warki ninkani waa nin ad adil caadil ah oo cadaaladiisu waa suganta iyo citri cadaaladiisa iyo dabdigiisa iyo xifdigiisu waa suganyahi iyo ma sugnatoona lama hayo saasaa waxaa loo yidhi majhuul maxaan muxuu xagguu majhuul ka yahi marka lagu dhaa waa inaad tiraahdo xagga xagga cadaaladda waa majhuul buu ka yahi oo la garan maayo xagga dabdiga iyo xifdiga idqaankana wuxuu ka yahy maxay majhuul jarxina laguma hayo cayntiisa raawigan mucayanka hebel hebela cayntiisa jarxina laguma hayo tacdiila laguma hayo majhuul macneed waa saas majhuulka wuxuu kala baxay labo majhuul cayn iyo majhuulu xaal majhuulu cayn waxa weeye ninaan cayntiisa shaksiyadiisa si fiican ba loo gerin hal qof keliya wax ka wariyey cid kale wax ka sheegaysa lama hayo majhuulu xaalna waxa weeye cayntiisa waa la garanayaa oo dad badan baa dhowr qof baa dad tiraabaa wax ka wariyey laakiin xaaladiisa xagga xifdiga iyo itqaanka la garan maayo xaalkiisii la garan maayo mastuur iyo majhuulu xaal iyo kala duwan miso waa isku mid ah ma isku mid oon soo kala duwan yihin maxay ku kala duwan yihin cadaaladiisii daahirkaad la garanaya ka kalena cadaaladisii daahirkeedna la garamayo xifdigiisana la garamayo saa waa lagu kala farqiya maxaa kaloo la yidhi waa isku midna waa la hmm. yidhi waay wuxuu uhi mualifku ta labaad waxa weeye asbaabu aacni fi raawi kamidihi wa aacnu fi dabdi raawi raawiga xifdigiisa in la dacniyo xifdigiisii in la dacniyo waay kow maxaa lagu dacniyey bisababi fuxshi lhalad haladkiisii oo faaxish noqday xadka ka baxay ya fuxshu lhalad waa maxay alhalad waa waa waa gefka fuxshuna waxa weeyaan dee inuu xumaado qaladkiisi baa wuxuu xadku ka baxay ay kahratuhu waa inuu batay oo qaladkiisii qalad badaan buu yeeshay raawigaas ama qaladkiisii baa ka batay sawaabkiisi haddii raawiga sidaasi uu uu noqdo raawigu haddii haddii dabdigiisa iyo xifdigiisii marka la eego la yidhaahdo xifdigiisu la ogaado inuu xifdigiisu inuu qaladkiisu ka badan yahay sawaabkiisa iyo inuu ka badan yahay oo khadigiisu xadka ka baxay raawiga waxaa la yidhahda faaxishu lgalad ayaa la yidhahda wa kahraةu khalط الraawi fii riwaayatihi waa inuu raawigu qaladkiisu aada u bato ama sawaabkiisaba uu ka bato wa yuqaalu lxadiisi xadiiskiisa waxaa la dhaha munkarun munkar baa la yidhahda xadiiska uu raawi riwaayadiisa kamidhi uu yahay faaxish اlgalط waxaa la yidhaahdaa munkar baa la yidhahda muxuuna kamid yahay aqsaamta xadiiska marduudka bisabab اlgaflati talabaad waxa weeye inuu raawigii mooganaan mooganaan darteed in xadiiskii xadiiskiisii loo radiyo oo oo gaflad iyo mooganaan darteed ku dhacday ayuu xifdigiisi uxumaaday oo xifdigiisii loo tacniyay oo waa maxay maxaa looga jeedaa falaysa ladayhi raawigii ma haysto falaysa ladayhi ay lada raawi raawigii ma haysto min alyaqadati xagga soo jeedka iyo walitqaani hadalka sugiddiisa maa shay ma haysto oo yumayizu bihi uu ku kala sooco maa shay ma haysto oo yumayizu uu ku kala sooco bihi isaga asawaaba sawaabkii uu kaga sooco min alkhata'i gefka uu kaga sooco fii marwiyaatihi waxuu warinayo aladka iyo iyo aladka iyo iyo saxda marwiyaadkiisa gala ee axaadiista uu warinayo gala wax uu kaga sooco sawaabkiisii ma haysto oo itqaan iyo waxa weeyaan sugid ah ma haysto macnaheedu maxay noqotay macnaheedu waxay noqotay raawigani waa raawi muafalah cindahu afla cindahu afla afladaasi in xifdigi waxa aanu raawigani lahayn iyo iyo soo jeed uu ku kala garto iyo feejignaan uu ku kala garto marwiyaadkiisa wixii ah ee sax ah iyo wixii qaladeen marwiyaadkiisa ahayn wuxuu ku kala garto ma laha wax walba isagu wuxuu malaynaya inay xaysiisi tahay afla la yidhahda marka kafladu waa nooc kamida min anwaaci aacni fi lisnaad min anwaaci acni fi lisnaad falaysa ladayhi min anwaaci acni fi dabdi raawi dhe falaysa ladayhi agtiisa may ahaanin min alyaqadati soo xagga soo jeedka iyo walitqaani cilmigii iyo xaysi wariyey sugidda uu sugayo maa shay ma haysto oo yumayizu bihi uu kaga sooco asawaaba uu ku kala sooco asawaaba saxdi min alkhata'i gefka uu kaga sooco fii marwiyaatihi riwaayaadkiisii iyo axaadiistiisii wixii khalada iyo wixii saxa ee aanu wixii saxa isagu wariyey iyo wixii qalad ee aanu warin iyo qado iyo feejignin feejignaan uu ku kala sooco ma laha way iskaga dhex darsamayaan nin soo jeeda maaha wixii loo qariya buu iska qaadanayaa ishkaalkaasuu leeyay afla la dhaha afla mooganaan wey mooganaan wey waa kuwa culimada qaarkood iyo ragga qaarkood markay ka hadlayeen fulan asaabatu gaflatu saalixiin ya marka waman kaurat aflatuhu ninkay afladiisu farabadato fa yuqaalu lixadiiii xadiiskiisa waxaa la haha munkarun munkar baa la haha imsa waa waa noocii labaad xadiiskiisa maxay la ihahdo munkar raawigii xadiiskiisa uu raawigii la yidhi xagga dabdiga dabdigiisu ma fiicno waa faaxishu lhalad oo xadku ka baxay haladkiisu oo xifdigiisu ma fiicna iyo raawiga la yidhi waa mawsuufun bilgafla aflo ayuu ku sifaysan yahay ama mawsuufun bikahrati afla labadaba xadiiskooda waa dhaa munkar labadaba xadiiskooda waxaa la ihahdaa munkar ayuu sheekhu ku yihi waay sheekhu muxuu kugu kuu yihi waman kaurat aflatuhu ninkay kafladiisu badato muxuu kuu yihi leanna waaa waxaa iska bini aadanka waxaa iska dhacda in uu mararka qaarkood de inuu ruux waxyaabaa qaarkood u nooc wax yaroo kaflay inay qofka ku dhacaan ceeb maaha ama uu xismoodsiiyo ama uu shay si u maleeyo ama wax hoos maraan laakiin qofka hadday caado u noqoto dee waa ishkaal bay leedahay waa inagii soo marnay aimada xadiiska nin ka mid a oo sheekhiisii axaadiisuu ka wariyey axaadiis kale ku dhex daray oo ku wada dul akrinaya wuxuu doonayay inuu ogaado ninkaas wuxuu doonayay inuu ogaado bal sheekhiisu inuu itqaankiisi iyo xifdigiisii uu yahay halkiisii oo iyo in dee kafladi kusoo biirtay inuu kala ogaado ayuu ayuu doonayay way ta saddexaad waxa weeye bisababi alwahm bisababi alwahm ya ruwaadda qaarkood bay culimadu waxay idhaahdeen kafladda ayaaba u asalahayd ya iska mugafalaho ayuu haahay qaybta saddexaad waxa weeye bisabab ilwahan ismoodsiin inuu qofku xadiiskii marwiya xadiiskiisii uu wariyo raawigu axaadiis uu wariyo si uu u haysto si uu isu moodsiinayo buu u warinaya sidaa uu isu moodsiinayo sax buu isagu uhaysta maaragta inay saxdii sidan tahay sooma dhacdo taas inuu qofku shay ismoodsiiyo hay way dhacdaa fa yarwi wuxuu fa yarwi wuu warinayaa ay xadiian xadiis buu warinayaa aw akara ama ka badan buu warinayaa calى sabiili الtawahumi ama fayarwi shaya min almarwiyaat ayuu wuxuu warinaya calى sabiili الtawahumi si ismoodsiis ah si ismoodsiis wuxuu maraynaya inay sawaabkii sidaa tahay sidan uu maleeyeyna waa qalad qaladkan umuu bareerine qaladkan umuu bereerine sidan buu sawaab mooday soo maa marka isagiiyo saaxibulkafle maxay ku kala duwan yihiin isagiiyo saaxibulkafle waxay ku kala duwan yihiin ninkan afladi khafladu qaalibka ka noqotay isagu dee wuxuu arka wuu iska warinaya laakiin ninkani waa nin maalan xaafida ama hiqa ah ama yani cadlun fi diinihi wa amaanatihi ah xifdigiisu fiican yahay shay buu si qalada u fahmay sidaa uu fahmay sax buu mooday sidii saxda ahaydna maaha wuu ismoodsiiyey ismoodsiiska qofku shayga inuu ismoodsiiyo oo isiraa sax ahayd ama sidii saxda ahayd sidan bay ahayd iyo inuu khalad u bareeraa way kala duwan yihin sooma way kala duwan yihiin walaada qofka noocaas marka loo cudur daaraya maxaa la dhaha umuu bareerin soo ma a marka calaa sabiili tawahumi qaab ismoodsiis ah oo inay sidaasi sax tahay uu u malaynayo ayuu u wariyey waqad yuujadu fi iqati caalimkii iqada ahaa raawigii iqada ahaa daabitka ahaa waxa weeyaan ayaa mararka qaarkood wahmigaasi ku dhaca wahmigaasi ku dhaca wagayrihi cidaan cidaan iqa ahayn raawi aan iqa ahayn na wahmigaasi wuu ku dhici kara oo raawi saduuqa oo xifdigiisu yani aanu meeldhexaad uu iska yahay ama xifdigiisu xagga fiicnida uu badan yahay dee qaab wahmiye waxuu warin karaa waxuu ismoodsin karaa ha kadalika raawi daciifi wuxuu ismoodsin karaa wa curifa wahamu raawi haddii la garto raawigu inuu ku wahmiye ismoodsiiyey fii xadiisin uu ku wahmiyey xadiis xadiis warintii ayuu ku wahmiyey qaabku u wariyey ama matnigiisii ama sanadkiisii ayaa ayaa wahmi inuu galay wahmi ka galay ay sugnaatay fa huwa xadiiska almucallu baa la yidhahda kii la cileeyey maxaa la yidhahdaa almucallu kii la cileeyey wuu inoo iman doonaa marka taasna waxaa la dhaha ismoodsiis iyo wahmin iyo inuu qofku wax u maleeyo sidaas inay sax ahayd uu istuso oo u khalad ismoodsiiyo inay sax tahay ismoodsiiyo sida shay qalada inuu saxiix ismoodsiiyo waay afraad bisababi suui lxifdi xifdi xumaan darteed ayaa raawiga xifdigiisa wax looga sheegi karaa xifdigiisa xun xifdigiisa xun maxaa looga jeeda waxaa looga jeedaa marka la leeyahay raawiga xifdigiisu uu xun yahay an yakuuna kaladu raawi ka isaabati raawiga kaladkiisii iyo sawaabkiisii way isleekaadeen waa ka sheekhu kugu yidhi ay khaladuhu qaladkiisa ayaa musaawin la siman isaabadiisa aw akaro ama wuu ka badan yahi min isaabatihi sixidiisa maaragtaa hay marka suu lxifdi macnaheedu waxa weeye raawiga marka xifdigiisii wixii uu saxay iyo wuxuu qalday laysbarbar dhigo way isleegyihiin ama waxaa badan aladkiisa ka badan sawaabkiisa sawar waadixa ma suu lxifdi saasaa loo yihi xifdi xumaan saasaa loo yihi maxaa meesha ka baxay haddii raawigu xifdigiisu yani uu dacfi ku jiro laakin dai laakin xifdiga xifdigiisa dacfiga ku jira ma aha dacfi khaladkiisi uu la sinaaday ama ka bata waxaan jeeda khaladkiisi uu la sinaaday ama ka batay sawaabkiisa ee wuu ka yari khaladkiisa yar maalan khaladkiis khaladkiisaa aada u yar khaladkiisa ay aada u yar ama khaladkiisi iyo sawaabkiisii markii la isbarbar dhigay waxaa batay sawaabkiisii baa batay raawigaasi sayulxifdi la odhan maayo ma aragtaad raawigaas sayulxifdi la odhan maayo ee magacan kale inuu la bixi doonaayo waxaan odhan doonaa raawigaa xifdigiisu waa fiican yahay ama xifdigiisa in yar oo in yar oo waxa weeyaan ceeba ayaa ku sugan laakin fi ljumlati xifdigiisu waa fiican yahy muxadisiintu cadaaladda aad bay ugu dadaaleen waxay ku odhanayaan fulanun fii xifdihi liin hebel xifdigiisa in yar buu liigayaa in yar in yar buu liigayaa macnaa waa maxay sawaabkiisaa badan laakiin mararka qaarkood akhdaa buu leeyahy waxaa kale ku odhanayaan fulanun fii axaadiiihi maa yunkaru calayhi axaadiistiisa waxaa ka mid a wax lagu qabsaday macnaata waxaa lagu qabsaday wey ma badna wuxuu saxaybaa ka badan wuxuu saxaybaa ka badan ama fulanun lahu axaadiisa cidda axaadiis tiro ah oo yunkaru calayhi buu leeyahay ya soomaalidu maxay idhahdeen ninka geesiga ahi waa ninka qaladkiisa ninka qaladkiisa la tirso la tiriyo ko laba saddex haddii qaladkaagu tiraba daayaba uu tiraba daayaba ya waa sida waay marka suu lxifdi xifdi xumaan wey xifdi xumaan maxay uga jeedaan muxadisiin waa raawi xifd intii uu saxay iyo intuu qalday markii laysbarbar dhigay intuu qalday baa badatay ama qaladkiisii iyo saxdiisii ways ceshadeenoo way isku mid bay noqdeen ama aad bay isugu dhawaadeen maaragta hadda haddii laakiin sawaabkiisu badan yahay xaaladiisu suulxifdi lagu sifayn maayo maaragta hadda suulxifdi lagu sifayn maayo meelaheeda ay noogu iman doonta suulxifdi haddaba waa labo waa inaad masaladaa fahanto suulxifdi waa maxay waa laba nooc suulxifdigu waa mid qofka dhalad u ah waa u dhalad siduu alla u dhaliyey oo haddaad imika weydiiso waxaad mar dhawey hadal waxaa laga yaabaa inaanu garan ya soomaalidu markay qof aada dee u sheegayaan inuu xifdigiisu xun yahy waar saaka wuxuu kusoo quracday garan maayo bule ya haddaad saaka wuxuu kusoo quracday weydiiso kuu garma shalay wuxuu cunay kuu garan maayo ma marka xifdi xumaanta qaar waa dhalad hadduu dhalad yahay xifdi xumaantaas oo uu raawigaasi dabeedna shay aan lala warin uu wariyo ya uu isagu la tafarudo kelidii wariyo tafarudku waa maxay inuu kelidii shay wariyo isagoo xifdigiisu xifdi xumaantu ay tahay dhalad ay tahay ya waxaa la yidhaha munkar lxadiis isagana xadiiskiisa wuxuu yidhi haddii laakiin xifdi xumaantu ay tahay midaan dhalan ahayn ee ku soo dariday dadka qaarkood baa xifdi xumaantu way soo daridaa asbaabaa keena ama daabuu noqday daedna xifdigiisi baas dhimay ama daakiradiisi iyo maskaxdiisii ayaa isku yaacday ama wuu xanuunsado xanuun baa ku dhaca xanuunkay wuxuu sababay inay inay xifdigiisii uu wuxuu xifdisanaa iloobo ama masiibaa ku dhacday faj'atan kadisa dabeedna hal mar keliya wixiiba iloobay xifdisanaa maragtaad waxyaabaha ayaa keena xifdigu xumaantu inay noqoto shay daari ah oo qofka kusoo da kusoo dariya ragga qaarkood ee ka mid a tuug ba usoo dhacday dabeedna wixii cilmi uu haystay iyo kutub iyo de cilmiguu ku urursaday iyo waxa weeyaan hanti wuxuu haystayba waa ka qaateen naxdintii uu ka naxay inuu cilmigii intaa uu ku dadaalayay ee uu ururinayay ya dee uu si yar u waayo laga qaaday ayuu xifdigiisi isku yaacay ayuu xifdigiisi isku yaacay naxdintii darteed ragga qaarkood oo culimada ka mid a ah. kitaabku muddo alifaye alifaye alifaye alifayo dee naftu kaga baxday ayay xaaskiisi iska dhex aragto kitaabka gebigiisiba way gubtay ninkan un kitaabkan un dul fadhiyo eh, adigiiba kusoo eegi waayey ya dabalkana u shido way gubtay mar allaale markuu ogaaday naxdintuu naxay baa xifdigiisi o dhan isku yaacay ahlulcilmiga nin ka kamida ah faalig baa ku dhuftayba dhinac dhan baa qalalayba naxdintii ya ragga qaarkood waxaa laga yaabaa xifdi xumaantiisa inay keento masiibo ku habsatay mar keliya macalin ka mid ahaa marar horena waa sheegay macalimiintan jaamaca islaamiya ku gaadhay sulfiqi buu noo dhigi jira ma garanay hadda inuu nool yahay haduu nool yahay allah xifdiyo ilahay cumrigiisa ha u barkee dhintayna allah u naxariisto isagiiyo wixii ahlulcilmi ahay cilmi aan ka qaadanayba waxaa isaga iyo laba caruura mise saddex u dhalay iyo xaaskiisiiyo wada socda ayaa magaalada madiina ilaa ka baxay iyagoo maka ku socda baabuurkay wateen baa la rogmaday caruurtii la socotay iyo xaaskiisiiba way dhintay naxdintii sadmadii nin xifdi badanna wa ah, ayaa wuxuu xifdisanaayo o dham isaga yacay intaan laga joojin daraasada ayaan anigu xisas xisaskiisii qeyba ka kamida gaadhay siduu u joogu darsiga u dhigayo ayuu wixii uu sheegayay mar keliya uu iloobaya in yar kadib baa laga yaabaa inuu xasuusto markaasuu sida daadka wuxuu u sheegayaa maxfuudaad aad ka yaabso marka waxyaabaa keena qofku inuu xifdigiisu xumaado waxaa ka mida masiibo ku habsanta waxaa ka mida da waxaa ka mida xanuun wahaa marka hadduu xifdi xumaantaasi daari tahay daari wax soo deriye hadday oo aan markii hore raawiga lagu aqoonin raawigaa magac bay ula bixin muxadisiintu waxaa loo bixiyey magac la yidhaahdo mukhtali mukhtalid macde wax maxay waa raawigii xifdigiisu isku dhex darsamay almukhtaliu waa kii isku dhex darsamay xadiiska mukhtalidka ma raawi mukhtalidi xadiisku wariyo ma la aqbalaya mise lama aqbalayo sidoo loola dhaqmayaa waynoo iman doonta iyadoo mufasal lakiin hadda waxaad ii haysaa un halkan maqsadka aynu hadda darsigan ka leyna waxa weeye suu-ul xifdigu inuu laba nooc yahay macnihiisuna ay tahay xifdigii raawigoo xumaada macnaha waxa weeye khaigiisaa ka batay sawaabkiisa khaigiisii batay ama khadiisi iyo sawaabkiisi isku mid bay noqdeen ama way isdhadhaweeyeen maaragtaada dabcan waxyaabaa la isku khilaafi doonay muxadisiinni mararka qaar isku qabsan doonta waxaa ka mid a ah raawigan xifdigiisu iyo qaladkiisu miyay siman yihiin mise way kala badan yihiin waa mawaaina laysku qaban karo waad fahanti soo ma wuxuu ku yihi bisababi suu lxifdi ay qaladu qaladkiisu musaawin wuxuu la siman yahay min liisaabatihi sawaabkiisuu la siman yahay aw ama akaru min isaabatihi qaladkiisa ka badan sawaabkiisa markaasa waxaa la odhanaya suu lxifdi suu lxifdi markaasa la ohanaya aan miaal miaal iftiraadiya aan idin siiyo raawi baa wuxuu wariyey toban xadiis buu caalim culimadii xadiis kamida ka wariyey ala sabiili miaal imaamu zuhri oo aimadii axaadiista nebigu alayh isalaatu wasalaam isugu soo ururtay raggii kamidka ahaa ah ayuu toban xadiis ka qaatay tobankii xadiis buu sagaal qalday imsuu qalday sagaal ama wuxuu qalday sideed ama wuxuu qalday toddoba toddoba ayuu raggii xadiiska la wariyey ku khilaafay maxaa meesha ka soo baxay inuu xifdigiisu mustaqiim yahay mise inuu sayi yahay inuu xifdigiisu sayi yahay ayib maya tobankiibuu shanna saxay shanna wuu qalday maxaa soo baxday inuu xifdigiisu maxay yahay inuu sayi yahay oo uu weli xaggii joogo toban xadiis buu la wariyey raggii ruwaadda ahaa ee maalan sheekha wax ka qaatay hal xadiis buu qalday uu kuwan ku khilaafay uu qalad ka galay ama laba xadiis maxaa soo baxday inuu xifdigiisu maxaa yahay inuu xifdigiisu fiican yahay waadix ikhwaan inuu xifdigiisu fiican yahay waida kaana hadduu yahay dalika xifdi xumaantaasi dalika xaggeed u celinaysa sheekhow waida kaana hadduu yahay dalika hee xifdi xumaantu suul hadduu yahay laaziman firaawi mid raawiga laazim u ahaa oo uu mar kasta la socday oo uu u dhashay siduu u dhashay ha dhalan weeye laaziman fi hadduu raawiga mid dhalana u ahaa fa huwa raawi fa xadiiskaasi cinda tafarudi markuu la gooni noqdo xadiiskaa markuu la gooni noqdo ninka raawiga xaalkiisu sidaa yahay munkarulxadiisi weeye ninkaasi waa nin munkarulxadiis fa raawigaasi cinda tafarudi markuu xadiiskii la tafarudo munkarulxadiisi weeyaan meeshaas waxbaa kaaga baxay maxaa kaaga baxay ninkii xifdiga xumaa haddaanu xadiiskii la tafarudin xadiiskii cid kale la wariso xadiiskii munkarulxadiis noqon dooni maayo wax kaleynu ku sheegi doonaayo xiyazu munkarulxadiiska waynu ka saari doonaa ma aragtaad waa idaa kaana adduunya miya suu lxifdi suu ifdi xifdi xumaantu hadday tahay daarian calayhi mid ku soo dariday aarian calayhi waa maxay way kusoo darday sidan umuu dhalanina nin xifdi fiican buu ahaa nin xifdi wanaagsan lagu yaqaan buu ahaa nin xifdigiis iyo dabdigiisuba sugan yahay buu ahaa aarian calayhi xifdi xuma kusoo dariday maxay ugu soo dariday likibari sinin daweyni darteed maalan tusaale ahaan aw limaradin ama xanuun ku dhacay darteed aw limusiibatin habat calayhi alamat bihi ama musiibo alamat calayhi waxa weeyaan ku habsatay waa la mide eh fa huwa raawigaas almukhtaliu ninkii isku dhex yaacay baa la yidhahdaa mukhtali baa la yidhahdaa tacbir kalo laga cabirana wuu leeyahay xadiiskiisuna noocyo ayuu noqon doonaa khaamisan shanaad waa bisababi mukhaalafati liiqaat sababta shanaad ee xifdigii lagu lagu dacniyey waxa weeyaan raawiga xifdigiisa lagu dacniya waa inuu raggii hiqaada ee xifdigoodu sugnaa athiqaat alxufaad asxaabu dabdi walitqaan inuu khilaafo intuu xadiis la wariyo uu iyagii khilaafo sideedaba culimadu qaaciday sheegeen sidee baan ku garanayaa in raawi ruwaada ka midi uu xifdigiisu fiican yahay ama xifdigiisu xun yahay waxaad ku garanaysaa xifdigiisa waxaa lagu garanayaa inuu wanaagsan yahay marka la barbar dhigo dadkii xifdiga iyo idqaanka loo qiray haddii uu riwaayad sidii iyagu ay wuxu wariyeen u wariyo oo aanu iyagii khilaafin meesha waxaa ka soo baxaysa ninka xifdigiisu inuu tobiye aragta haddii uu iyagii khilaafayna inta uu khilaafay baynu eegeyna inta uu khilaafay ayaynu eegeyna wahaakada waay muqaaranaa la idhaha in raawigii lala simo oo lala eego riwaayaadkiisa raggii xifdiga iyo dabdiga iyo itqaanka looga hadhay ee loo magaranaysaa uu wax la wariyey ee aan dabdigoodi iyo itqaankooda uu sugnaa in riwaayadii siduu isagu wuxu wariyey iyo sida iyagu wuxu wariyey in la isbarbar dhigo muqaarana la muqaarana waay waay wahiyo mukhaalafadii mukhaalafadu khilaafayo ruwaadda kale uu khilaafayaana anwaacun noocyo weeye mukhaalafada uu khilaafayo raawigii marka isagii cid markuu dadka wax la wariyo haddii uu dadka khilaafo xifdigiisu in fiihi fiihi in xifdigiisa nadar uu ku sugan yaha soo baxaysa in xifdigiisa nadar ku sugan yahay ayaa soo baxaysa waay mukhaalafadaa hiqaada uu khilaafayo ee ruwaadii uu wax la wariyee yani ahlulcadli walitqaanka ayad uu khilaafayo uu khilaafayo waa noocyo waa noocyo qaababka loo uu khilaafayana waa noocyo noocyadaas iyo qaababkoodana darsiga dambeaynu qaadan subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk